في ساحة للعلم كنا نلتقي في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد إخواني الصائمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa kadib mawduucan la xidhiidha cibaadada waxaynu uga hadli doonaa si guud oo caama ah, waayo isagoo si gaargaara ah looga hadlayo culimmadaa idinka dhergiyey oo qaybaha kala duwana cibaadadu ay leedahay ka warramay markaa eegmadani waa guud weeye oo haqaafad iyo aqoon caama ah, oo aynu ka qaadan doonno cibaadada guud ahaanteeda iyadoo ilaa labiyo toban qodob meelaha aynu dul mari doonno haddii ilaahay ka dhigo waxaynu marka hore dul mari lahayn cibaadatu kayri lmuslimiin dadkaan muslimiinta ahayn bal sidaa ay u cibaadaystaan haddii la isweydiiyo la ydhaha kuwaa maxay naga galay waxbay nagama gelin cibaadadooduna wax jira ma aha ummaddan islaamka ahayn cibaadadoodu laakiin laba arrimood ayaynu uga jeednaa aqoon guud inaad u yeelato oo haddaad aragto dad noocaas ahoo cibaadaysanaya aanad cibaado moodin waxaa ah. iyo arrinta labaad oo ah inaad garato nicmada ilaahay uuna siiye subxaanahu wa tacaala oo labada qolo aynu ka warrami doonno ama dadkan aan muslimiinta ahayn markaynu cibaadadooda sheegayno qaar waxaad arkaysaa siday u gaabiyeen qaarna waxaad arki doontaa sida ay u xadgudbeen waxaa markaa kuu soo bixi doona cibaadada aynu inagu cibaadaysanaynaa inay tahay tii dhexdhexaadka ahayd waxaad garan doontaa siduu cumar binu khadaab yidhi allaha ka raali noqdo laa yacrifu lislaama man laa yacrifu ljaahiliya islaamka macaankiisa ma yaqaano qofkaan garanaynin jaahiliyada iyo xumaanteeda macnaha ummadaha bilaa diinta ah xumaanta ay leeyihiin qofka yaqaana ayaa garan karaya macaanka uu islaamku leeyahay waxaynu soo bandhigi ama aynu wax ka tilmaami doonaa ubadaha adduunyada u badan qaar ka mid ahoo la yidhaahdo nimanka reer bariga ee hindida iyo hinduuska cibaadadooda waa nimanka barhamiyada la yidhaahdo nimankaa iyagaa saddex qaybood ayay tahay cibaadadoodu qolo ka mid ah waxaa la yidhaha wa wasuufiya waa aqoon-yahankooda iyo suufiyadooda iyo culimada markay doonayaan inay cibaadaystaan yucadibuuna nufuus naftay cadaabaan oo waxaad arkaysaa iyagoo meel cidhiidhiya ku nool iyaga oo jooga meelo cidlo ah oo qaaqaawan iyagoo markay soconayaan ay sanamkooda ku sii socdaan beerka ku siqaya ad arkaysaa waxaanu uga jeednaa bay yidhaahdeen alitixaadu biaalihatihi ilaahay leeyihiinoo baraahamo la idhaahdo ayaanu darajadaa ku gaadhaynaa bay yidhaahdeen oo aanu la midoobaynaa waxay akhriyaan intay nool yihiin buugaag ay qorqoreen oo ay ku sheegaan kutubtooda tacab aad u fara badan iyo dhibaato badanna way kaga baxdaa way ka soo gaadhaan nimankaa iyaga ah ee wadaadadoodu waxay isticmaalaan waxa sixirka la idhaahdo sixirkay bartaan iyo khuraafaadka taana waxay uga jeedaan inay dadka isugu muujiyaan inay karaamooyin leeyihiin oo eeshiyaanka hindida in fara badan haddaad aragtay waxay tiifiyada ku soo bandhigaan wax sixir iyo khuraafaad oo indhasarcaada taa waxay isleeyihiin ku muujiya karaamaad iyo waxyaabo khawaariqulcaadaad oo la leh oo ay dadka ku kasbanayaan waxay sii rabeeyaan qayb muridiin la yidhaha muriidiin oo ay uga jeedaan iyaguna inay ka sii qaataan sixirkaa iyo falkaa <clears throat> waxaa ku xigtaa cibaado kaloo ay u bixiyeen cibaadaةulcaama cibaadada dadka caadigaa ah wahum yacbuduuna kula shayin min shajarin wa xajarin wa dawaab iyaguna waxaa dhaqan u ah dadkaa caadiga ah wixii ka soo horbaxaba <clears throat> kolba wixii ay jeclaystaan ayay caabudaan hindidu xataa ina axadahum rubamaa yastud lisaaixi اlajnabiyi wa sayaarati waxaa dhacda mararka qaarkood qofka iska caadiga ahi markuu ka helo dalxiisayaasha hindiya soo booqday mid ka mida ah iyo inuu u sujuudo u iska caabudo waa nin dalxiisahoo imika soo maray oo hadda uu arkay oo iskana tegi doona wax dhacay weey waxa saddexaad ay leeyihiin hindidu waxa la yidhaha alcibaadat lmushtaraka cibaado dadka ka dhaxaysa cibaadada caadiga ah oo culimada iyo caamadaba ka dhaxaysa iyo ummadda oo dhan taasina waa cibaadat lbaqar waa bahashan looda la idhaahdo sici aa inagu aynu maali jirnay ee cadkiisa iyo caanihiisaba aynu isticmaali jirnay kiibaa ilaaha ka wada dhaxeeya hindida ee caamka ahi waa ilaaha sidaa daraadeed baa ninkii hoggaamiyahooda ahaa hindida ee gaandi la odhan jiray waxa uu lahaa inii acbudu lbaqar wa sa an can cibaadatiha amaama alcaalam aniga waxay igu ogaataan anigoo dee dabcan hoggaamiyihiinna ah, inaan caabudi doono saca ah difaacina doono iyadoo caalamku arkayo haddaad idaacadaha iyo tiifiyada u fiirsato waxaad ayaamahan u dambeeyey arkaysi dad badan oo muslimiin oo la laynayo waxa lagu laayey sac bay gowraceen ama ay hilibkiisa cuneen dabeedna ummaddii dhibaato badan baa soo gaadhay borotiinkii iyo hilibkiina way u baahan yihiin wixii meesha lagu dhaqayeyna loobu u baahday loodiina rag bay ilaahu noqotay markaa dadka muslimiintu intay iska ilaaliyaan ayay kolba si hoos hoosa ah, ayay sac u cunayaan kadibna iyagii baa la cunaya la dilayaa waa nasiib daro qayb ka waxay caabudaan bisadaha qayb ka midihiina jiirkay caabudaan bisad iyo jiirna lama kala karo markaa kuwan ilaahoodu hadduu kuwan cuno way dagaalamaya haddii labadii ilaah midig ka kale uu cuno bisad iyo jiir lama kala karee meeshaa dagaal baa ka dhacaya wuxuunaynu doonaynaa inaad fahamto bal nasiib darrada ummadaha haysato iyo dadku marka ay qalloocdaan sidaan caqliba u jirinba waxaa aynu ku xigsiin lahayd cibaadatu nasaara nimankan kiristanka la idhaahdo ee imika iska dhiga inay adduunyada xukumaanoo xooggeeda leeyihiin iyaguna cibaadadooda waxay tukadaan waxay ku sheegeen toddoba salaadood habeenkii iyo maalintii walaysa lahaa kayfiyatun maxduuda kayfiyad iyo hab cayimanna ma leh ee la kordhiyaano bannaan la naaqusiyaano bannaan halka innaga cibaadadeennu ay xadidan tahay oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ina baray sida loo gudanaya cibaadadaa inkastoo iyagu laba shardi un ay ku ururaan kiristanku taqdiimu salaati bismi اlmasiix liannahu ilaahu lwaasitatu cindahum waxay leeyihiin magaca masiix waa in la horraysiiyaa markaa isyara gugujinayaanay wa leeyihin waa caabudayna ama breyariskoodii waxaa ay samaynayaan waana ciise soo horeeyaabay leeyihin isagaa inoo dhexeeya isagiiyo ilaahay qayb ka midina dee ilaahnimadaabu qayb leeyay bay waxa labaad oo shuruuddooda ka mida taqdiimu salaati aliimaan alkaamil biاtahliif waa inuu qofku aaminsan yahay ciise ka sako haddana karooska ama saliibka waxaan la idhaahdo oo markay saa isugu gujinayaan saliibkiibay tilmaamayaan saliibkiisaa ayaa jidhkiisa uu qof ku tilmaamaya wa salaatuhum anwaac salaadoodu waa noocyo usariya fardiya wa fi lkaniisa qayb ka mida ah tukada dadka xaaslayda ah. qayb ka ah shakhsiyaadka iska qayb ka midana ayaa lagu tukadaa waa salaad dadkiiba la kala tegeenoo dabaqadaha dadka ayay la socotaa salaadoodu waxaa se u badan salaada waxa ay ku tuktukanayaan salaada ay ku tukadaan meeshan kaniisadda oo iyaduna runtii uu aada ugu badan yahay waxaa la yidhaahda mazaamiirta ama dee muusig la garaacayo qofkaan garanayn markuu sidaa isu too taago dee niman fanaaniinoo heesaya ayuunbuu u qaadanayaa codadka la garaacaya iyo qaylada iyo waxa meesha ka baxaya waxay leeyihiin kiristanku waxa la yidhaahdo soom soomkaasina waxaa la soomayaa ilaa maalinka bartankiisa kadibna waa la iska cunayaa soomka qayb kalaa jirta oo ay iska daayaan waxaa la idhaahdo subaga ama raashinka dufanka leh oo waan filayaa inaa malaa xabashiduba waa siyaabaha u soomaane raashinka dufan kale hunbaa la iska sooma ayaa la iska daynayaa inta kale waa la iska daldalayaa qayb ka ah waxay iska daayaan waxaa la yidhaha brotiinka ama raa wixii aan hiliba ayuun baa la iska daynaya wixii kale waa la iska cunaya waa soon iska canjilaada waxaa jirta iyaguna nimankii mushrikiinta carbeed salaad waxay ku sheegi jireen oo qur ilaahay uu kaga warramo uhi wamaa kaanat salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya salaadooda xaramka ay ku ag waa foori iyo sacabba garaac buu lahay waa niman sacabkana garaacaya fooriyayana foori iyo sacab la galaacana dee waxaynu ku naqaanay ilaaq baynu naqaanay salaada yuhuudda imanka yuhuuddaa salaadoodu iyaguna waa laba qaybood qayb dadka jamacabaa tukiyo tukado waa nooc gaara qaybna dadka afraadaabaa tukada markaa salaadaha waxay u bixiyeen salaatu ibraahim liajli khalaasihi wa salaatu yacquub wa salaatu muusa waa salaado kala socda oo u muuqda uun inay leeyihiin dabaal degaynaa nebiyadii nebi ibraahim goortu ilaahay badbaadiyey iyo nebi muuse goortuu badbaadiyey iyo nebi yacquub goortu badbaadiyey baynu midba salaad u tukanaynaa waxaa cibaadadooda ka mida ah waxay ku tilmaamaan seko oo ay yidhaahdaan waa caawimada yuhuudda caalamka ku nool tabaruca iyo dhaqaala waxyaabaha ay ururiyaan baa waxay ku magacaabaan si yuhuudda loogu xoojiyo kolba meeshii ay joogaan ay u baahan yihiin sekadu waa taa waa tabarucoodaa seke ah saas daraaddeed waxaa la tilmaamaa ummadaha ugu ururin badan adduunyada iyo waxaa lagu deeqo yuhuudda ugu badan oo waxay ku difaacayaan meeshan ay qabsadeen iyo israa'iil salaadooda waxaa la yidhaahdaa tafilaah marka cibriyada la eego macnihiisu yahay alirhaaq irhaaq macnaha waa tacdiib اdaat in shaksiyadda qofku uu aada iyo aada u dhibo mar oo dhibka qofku uu jidhkiisa dhibayaa uu sii bato waxay noqonaysaa salaad sii wanaagsan oo sii khushuuc badan waxay leeyihiin waxay u yaqaanaan yahuuddu xaj bay u yaqaanaan xajkaasina sida la ogsoon yahay dee qofkii daraaseeye uu garanayo waa oohinta ay ka ka ooyaan meeshan xaa'id albabka la idhaahdo meesha dayrka laga ooyo waa masjidkan barakeysan ee qudus agtiisa ayay meel leeyihiin yahuuddu ay ka baroortaan oo ay ka qayliyaan oo xaa'idulmabka baa la idhaahdaa dayrka oohinta halkaana waxay u aaminsan yihiin inay tahay meeshii lagu xajayey waxaynu usoo gudbaynaa firqadaha muslimiinta qolada shiicada shiicadu iyagoo dad muslimiina sheeganaya masaajidadoodu sida kuweenan oo kale yihiin oo laga eedaamayo oo dee ahaada minaaradihii leeyihiin haddana waxaa dhacaysa mararka qaarkood inay tukadaan salaad aan faatixa lahayn assalaamu calaykumna lahayn oo tasliim macnaha ma laha faatixo male assalaamu calaykumna male marka haddaad ku xidhato waa laga yaabaa qofkaasi inuu kuu jaro oo uu kaa dhaqaajiyo un macruufka ku yihiin waxaa ka ah inay salaadaha iska jamcin karaan oo qofku wuu iska shaqaysanayaa maalintii oo dhan habeenkii unbuu iyadoo iswada dabayaaca shantii salaadoodba tukanaya waxaaba laga yaaba haddaad weydiisanay inuu idhaahdo dee safar baynu ku jirnay beryahaba oo safarkaasi muxuu ahaaso adiga degan adduunyada gebigaadaaba safaraba marka dadkii la tuk dadkii aan arki jire odayaasheenii debadaha iyo dee ugu tegi jire dhagaxlayaasha way garanayaan waxaa jira cibaadatu suuf mutasawifa qolada suufiisamka ama suufiyada iyaguna waxyaabo cibaadada ay ku dareen baa jira <coughs> oo waxay u qaybiyeen cibaadada saddex qaybood cibaadada saddex qaybood bay u qaybiyeen cibaado ay yidhaahdeen waa cibaadada ilaahay uu caabudo qofka wax ka doonaya man yatacabadu raqba qof ilaahay wax ka doonaya cibaadadu cibaadaysto taa waxay ku sheegeen tilka salaatu tujaar waa salaada ganacsatada bay yidhaahdeen kol hadduu qofku ilaahayba wax ka doono oo uu leeya waan cibaadaystay laakiin allaan wax kaga rabaa nin ganacsadaa iga dheh waman yatacabadu rahbatan fatilka salaatu اlcabiid qofka markuu ilaahay caabudayo ka cabsanaya cabsiye ay ku jirtana kaa salaadiisa waxaa la yidhahdaa buuhi salaada addoommaha ayay yidhaahdeen suufiyadu waman yatacabadu eh, xubban fatilka salaatu اlaxraar qofka ilaahay caabudaya jacaylu ilaahay jecel yahay kaasina waxa weeyaan waa salaada dadka xorta ah marka waxay isugu soo ururtay haddaad ilaahay u caabudayso inaad jeceshahay aanad kana cabsanayn waxna ka doonayn taasumbaa salaada hagaagsana laakiin qof kastaoo ilaahay wax ka doonaya ama ka cabsanaya ama rajaynaya ilaahay salaadiisu salaad maaha bay idhaaheen taasina dee waa been oo markuu ilaahay ka waramay ambiyadii iyo dadkii qiimaha badnaa waxau ilaahay tilmaamay inay ibaadadooda alle wax kaga doonayaan inahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunanaa ragaba warahaba wa kaanuu lana khaashiciin khayrkay u degdegi jireen baa ilahay waxaas intaasoo nebiyoon ka soo sheekeeyey buu ilahay waxay u degdegi jireen khayrka waxaana ii caabudayeen ragaban wa rahaban iyagoo waxna iga doonaya o doonaya cadaabkaygana ka cabsanaya marka qof u cibaadaysanayaa ma jiro oo muslimiinta ka mid inaanu ilahay waxba ka doonayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu tilmaamayu xusayey markii saxaabigu uu bal ducadaada adiga iyo mucaadii sheeg dee waxau ihi ilaahay jannaanu ku weydiisanaynaa ducada cadaabkana waa ka magan gelaynaa xawla haatayni nudandin waxay ku urursan tahay ducada yadu inaanu ilaahay janno weydiisanayno naarna ka cararayno oonu ilaahay naar inuu naga badbaadiyo weydiisanayno marka taasina waa fikir qalad ah waxaa jiro waxa la idhaahdo salaat lcalmaaniyiin cibaadat lcalmaaniyiin nimanka aaminsan diinta iyo dowladnimada in la kala saaro ama diintu aanay dhaqanba noqonine ay iska noqoto uun wax loo eego xaaladaha qaarkood iyaguna cibaaday leeyihin cibaadadaasina waa bilmunaasabaati wa musaaxabat alashkhaas ayay isaga badanta in munaasabadaha qaarkood un qofkuu cibaadaysta un ciidaha iyo jumcayaasha iyo markuu arko dadkoo cibaadaysanayana inuu raaciyo oo saaxiibbada u raaciya miyaad tukanaysaan dee anna weysaystayda maanta ma jumcay ahayd waaya ciid bay ahayd waaya inta kalena meelihiisaasu iska fadhiyaa taasina waa nasiib daro oo waynu arki doonnaa cibaadada dadka muslimiintii daabica iyo dareenkaa ma laha dareenkaa ma laha inay joogto tahay xagga dambe aynu ku arki doonnaa waxaa jira wax imika aan la dafiri karayn dhalinyaraduna ay aada u garan karayaan social mediaha waxaan la idhaahdo hadda qofka aad ugu fiirsada wuxuu arkayaa casrigan aynu joogno cibaadada la xayeysiiyaa waa laba arimood waa xoolaha iyo xorriyadda dadka mulxidiinta ah casrigan ee yidhi anagu ilaahay ma rumaysnin iyo dadka xorriyadda aaminsan labaduba waxay xayeysiiyaan in xoolaha la caabudo ama xorriyadda la caabudo markuu kuleey qofku dimuqraadi baan ahay anigu ilaahna waan ka xoroobay diintana waan ka xoroobay waa beentii wuxuu addoon u yahay naftiisuu addoon u yahay dhabnimo wuxuu caabudayaa naftiisan waxay doontaba samaynaysuu caabudayaa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu ilaahay baa wuxuu tilmaamay ilaah la caabudaa inuu jiro rabitaanka iyo hawada la idhaah iyo jacaylka nafta marka taasina casrigan aynu joogno waa qofkii oo addoon u noqdo inuu naftiisa intaa markaynu ka soo gudubno ee muuqaalkaa yara kooban aynu ku soo bandhigno dadka uu shaydaanku faruur xidhay waxay cibaado ku sheegaan si aad uga feejignaato waxaynu u soo gudbi lahayn haddaba khasaa'is alcibaadati fi lislaam islaamkeenna dhexdiisa maxaa u gooniya cibaadadeenna noocyadeeda kala duwan cibaadada noocyadeeda kala duwan maxay la gooni tahay cibaadadeennu iyadooynu ogsoonnahay inay tahy cibaado dhexdhexaad oo xadgudubkaa iyo gaboodfalkaa midna aan lahayn khasaa'iska waxaa ka mid ah alrabbaaniyatu waltawqiif waa cibaado loola jeedo kolka u horraysa ilaahay keligii ilaahay keligii baa loola jeedaa cidna laguma dayanayo cidna la eh, cidna la istusi maayo wax kalena loogama jeedo rabbi keligii baa loola jeedaa wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin waa cibaado tawqiifiya oo sidii kuwii aynu ka soo sheekaynaynay la jiifiyaano iyo la kordhiyaano bannaan iyo la kala jiidaa bannaan ma aha laakiin nebi maxamed baa lagaga dayanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa daliilo axaadiista ah faraha badan ay aragteen ee dhallinyaradiinu kutubta ka akhriyaysaan nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinka digayaa arrimaha cusub ee cibaadada lagu soo darayo man axdaa fii amrina haadaa maa laysa minhu fa huwa raddun qofka islaamka iyaga ku soo dara waxaan ka mid ahayn waa lagu celinaya saluu kamaa ra'aytumuunii usalli dadii ha u tukada sidaa aragteen aniga u tukanaya wax kale kuma dari kartaan xajka nebigu wuxuu leeyay litaakhuduu canii manaasikakum waxaan sidaa idinku tusayaa camalka si aniguun iga qaadataan oo diinta ilaahay nebi moxamed buu inoogu soo dhiibay iyadoo maqal ahaanna uu inagu soo gaadhsiiyo asxaabtu inooga soo qaadeen muuqaalkana isaga laga eeganayo markaa waxaasaa ila wanaagsan iyo waxaase ila tahay ma cibaadada arinta khusuusiyada labaad ee cibaadadeenu ay leedahay waxa weeye altawaasun waاlictidaal waa cibaado isu dheeli tiraysa dhinacyaduu qofku u baahan yahay oo dhan bayn bayna almaaddati wاruux wa bayna اdunya wاddiin cibaadadeennu waxay isu dheeli baahidaynu adduunyada u qabno iyo ta aynu u qabno aakhiro adduunyadaadana shaqayso aakhiradaadana u shaqayso jidhka iyo ruuxda labadaas mid walba xaqiisay siinaysa waxaynu arkaynay cibaadooyinkii gaaladu waxay ahayd in jidhka la dilo oo la cadaadiyo la garaaco iyadoo la leeyahy ruuxda la noolaynaya laakiin halkan islaamkeennu wuxuu ku leeyahay jidhka xaqiisa si ina lijasadika calayka xaqan jidhkaagu xaq buu kugu leeyahy inaad cunadii siiso oo dawadii siiso ood nasashadii siiso oo aad seexato ruuxdiina waa la korinaya waa la kobcinaya labadaasa ayay cibaadadeennu ayay u dheeli tiran tahay wاbtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk calafkaaga adduunyadana qaado oo iska shaqayso cibaadadana iska wado wuu ammaanay ilaahay dadka ganacsatada ah ee iska shaqaysanaya waktiga cibaadadu markuu gaadhana salaada masaajka si dhaqsaa u imanaya rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllaahi waiqaami الsalaaة ilى aakhiri اlaaya waxaa cibaadadeena khusuusiyaadkeeda ka mida atanawucu ah watacadud waa cibaado noocyo ah oo tiro badan oo lagu buuxinayo qofka gaabkiisa iyo wakhtigiisa si aan wakhtiba uga lumin ee cimrigiisao dhan uu wada cibaado uga dhigo cibaadadaasi waxay leedahay cibaadadeennu qayb badaniya oo jidhka laga sameeyo sida iimaanka salaada soomka iyo qayb maaliya oo xagga xoolaha laga cibaadaysto sida sekada iyo sadaqada iyo kafaara gudka waxaasoo dhan waa cibaadooyin laakiin dhaqaalaha ayay la xidhiidhaa iyo cibaado isugu jirta dhinaca jirka iyo dhaqaalaha labadaba sida xajka iyo jihaadka oo qofkii markuu jihaadka gelayo dee naf iyo maalba u wada bixinaya sidaa qur ina farayo marka uu xajka tegayana naf iyo maal labadaba uu bixinaya cibaado qalbiga iyo mid ficliyay leedahay cibaadadeenu mid xagga qalbiga ah oo qalbiga laga cibaadaysanayo sida iimaanka alla kacabsiga iyo toobadkeenka mid ficilada laga samaynaya sida salaadihii iyo soomkii iyo qur'aankii kariimka ahaa iyo akhrintiisii mid fardiya ah, oo laakiin afraad oo dhan ku wada waajiba ah, iyo mid si jamaca mashruuc ka ah oo jamaca aynu ku gudanayna labadaasay leedahay cibaadooyinka fardigaa ah waxaa ka mida iimaanka ikhlaaska dawaafka cibaadooyinka jamaca lagu gudanayana waxaa ka sida cibaadada jumcaha jihaadka labadii salaadoodee ciidda dayaxmadoobaadkii cibaadadaas saasay ku qurux badantah cibaadadeennu waxay u qaybsan tahay muaqata wakayru muaqata inaad kala ogaato waa macluumaad guudood qaadanayso cibaado wakti leh iyo mid aan wakti lahayn oo mar kastood abateed u hesho aad ku dhaqaajinayso cibaadooyinka waktigale waxaa ka mid a ah salaada ramadaanta iyo xajka waktigeeda wakti aan ahayn kuma ansaxdo cibaadooyinkaan waktiga lahayn waxaa ka mid a ah sunnaha salaadaha sunnaha ah mulaqa ee uu nebigu inoo diiday calayhi salaatu wasalaam shan jeer inaynu tukano shan jeer baa la yidhi la tukanin waxaa shantaa jeer la diiday sunnaha mudlaqee la curiyo sadaqadii wakti kuma xidhnee goor walba waad bixin umradii goor walba waad samayn kartaa digrigii goor walba waad la iman kartaa qur-aankii waad akhriyeysaa cibaadadeennu waxay leedahay qayb kaloo la idhaahdo alcibaadatu saamita cibaadada aamusan xagga dambaynu ku sheeg insha allah daabica cibaadadeenna iyo waxyaabahay la goonita waxaa ka mida alcumuumu washumuul waa cibaado caama oo shaamilnoo dhammaystiraysa arrimahan soo socda diimaha samaawiga o dhan bay dhammaystiraysa cibaadadaynu imika cibaadaysanayno waa tii nebiyadana lagu waajibiyey un alla wuxuu uhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun adiga iyo rasuuladii kaa horreeyey nebi maxamed oo isku tawxiidun baa laydin farayay waa cibaado caamo hor rusushoo dhan wada caam yeelaysa sidoo kale cibaadadaasi waxay caam yeelaysaa inta caqliga leh jinka insiga malaa'igta intoo dhan ba waa addoommaha ilaahay u cibaadaysanaya wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi waxaan u abuuray baa ilahay uhi malaa'igtuna way naga sii horeeyaanbe inay adiga una caabudaanba rabbi uu leeyahay subxaanahu watacaala waa waa waa shaamila ah lijamiici manaaxi xayaa manaa eh, lijamiici anwaaci اlxayaa nolosha noocyadeeda kala duwan cibaadadeenna waad ku dhammaystiri karaysa waxaad awoodi karaysaa afar iyo labaatanka saacadood dhaqdhaqaaqa ina inaad wada cibaado ka dhigto xataa kii mubaaxa ahaa ee aada xorta u ahayd inaad gaar u samayso iskana dayso nebi maxamed wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam iimaanku inuu yahay dhowr iyo toddobaatan qaybood qaybta u sarraysa tawxiidka ahay qaybaha u hooseeya waxaa ku jira bui dariiqoo la xaadho dariiqa oo dadka loo nadiifiyo oo wixii dhib ku keenaya iyo boholaha iyo balaayooyinka ummadda dhibaya iyo dhirta laga nadiifiyaa iimaankii ka mid ah waxaad odhan kartaa qofka muminka ahi wuxuu ilaahay ku caabudayaa bifikrihi wa jasadihi wa qalbihi wa saa'iri jawaarixi fikirkiisa iyo jirkiisa iyo xubnihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan cibaadadeenna khusuusiyaadkeeda waxaa ka mida ah iyo la gooni tahay alistimraaru waddawaam waa cibaado joogto ah oon ilaa cibaadada lagama dallaco lagamana xoroobo lagamana weynaado laakiin waa lagu dallacaa waa lagu darajooba waa lagu weynaadaa sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi maxamedow ilaahay caabud ilaa inta yaqiintu ku imanayso yaqiintuna waa cibaadada dad baa aayaddaas si qalada ah u fasiro oo ilaahay caabud ilaa yaqiintu ay ku imanayso cibaadada lagaaba dulqaadayaba oo daalacayso ood carshiga daalacanayso oo duulayso taasina waa tafsiir taxriif iyaho aayadda lagu xadgudbay sidaa daraaddeed nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo sakaraadku uu hayo ayaa kolba jidhka loo maydhayay oo kolba loo weysaynayey oo ilaahay uu caabudaya ilaa intay naftu ka baxaysa salaad iyo cibaado ma daynin e, qofka muminka ah inta uu nool yahay ee caqli uu leeyahay saasay cibaadadu u saaran tahay cibaadadaasi si ay inoo buuxiso nolosheen oo dhan oo xayaatadeenna mid mubarmajoo habaysan ay uga dhigto waxaad arkaysaa ilaahay wuxuu ka dhigay yowmiya usbuuciya sanawiya cumriya midi waa mid aynu maalinkii gudanayno sida salaadahan oo kale cibaadada cibaadooyinka qaarkood usbuucii baynu la nimaadnaa sida jimcahoo kale cibaadaha cibaadooyinka qaarkood sanadkii waa mar sida xajki iyo rabadaantan aynu soomanay ehm, sida rabadaantan aynu soomannahay cibaadooyinka qaarkoodna waa cumrigii mar sida xajka oo kale iyo cumrada daabica cibaadadeenana ay leedahay waxaa ka mid ah laa wasaaطata fiiha waa waxyaabaha ay inoo gooniya cibaadadeenna u goonida ah innaga iyo ilaahay cid inooma dhaxayso markaynu cibaadaysanayno waynu soo arkayna cibaadada nasaarada waxaa u dhaxeeya dadka iyo ilaahay waxay leeyihin waxaa u dhexeeya ragga kaniisadda sidaa daraaddeed marka kaniisaddii la tago waa in boobkii loo tagaayo sukuukul qufraan la weydiistaa juwannadii dembi dhaafka laga iibsadaa oo la yidhaahdaa bal ilaahay inooga ergeeyo oo juwankiina siiyo halkaa la maraa laakiin addoonka iyo ilaahay innaga wax u dhaxeeyaa ma jira ilaahay wuxuu leeyay udcuunii astajib lakum aniga ibarya anigaa toos idiin aqbalaya waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib addoommahaygu markay kaa weydiiyaan nebi maxamedow waan u dhowahay u sheeg cibaadadeenna waxyaabaha khusuusiyaadkeeda waxaa ka mid ah alcibratu fii cibaadatina binniyati waalqasdi laa waxaa aada loo tixgeliyaa innaga qasadka iyo niyadda ayaa aada loo tixgeliyaa sidaa daraaddeed ayaa rasuulku u leeyahy salى اllahu عalayhi wasalam inama alacmaalu biالniyaat laakiin cibaado qalbigaaguna maqan yahay bilaa niyo ah oo muuqaalada uuna oo sida decorationkaa gurigoo kale a maya cibaadadu asal waxa u ah inuu qofka qalbigiisu soo jeedo go-aan leeyahay ilaahay la xidhiidhayo inama alacmaalu biالniyaat cibaadadeenna waxyaabahay la gooni tahay waxaa ka mid a ah ee kuwaa gaaladaynu soo sheegnay ay kala gooni tahay iyadoo ay muujinaysa arrintaasi xaqnimadeeda taquumu cala alyusri wa rafci alxaraj waxay ku salaysan tahay fudayd fudayd iyo dabacsanaan iyo inaan dadka lagu kalifin waxaanay karayn oon godadka bahalaha la gelin jidhka la qaawinin qaarkood baa ay ku leeyihiin maba maydhaba weligii qoladan jaynahan filaya inay isku kacsanaayeen ninkii daylanaame la odhan jiray ee dharka casgashan jiree dhukuran kaa iyo kooxdiisa weligiidba ma maydhaanba siduu ilaahay u abuuray hooyadood u dhashay waxay ku leeyiin waxaanu ku cibaadaysanaynaa inaanaan uskaga weligiiba iska maydhin sidaa daraaddeed baa berigii u maraykanka booqday white houseka markii uu kusoo dhaweeyey ninkii madaxweynaha ka ahaa ee uu baxay waa la buufiyey aqalkii qarmuunka ka soo karaya iyo jarmiskiisa way buufiyeen marka taasoo kale de waa cadaab nooc cadaaba weeye qof bani aadama yihi kulayl iyo qabo anigu weligay maydhan maayo waxay ka mid tahay waa dhibaatooyinka ay leedahay diin la-aantu ayaa qur'aankeenna kariimka ah iyo axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysa iyadoo mar walba laynoo sheegayo inaynu ku cibaadaysanno waxaynu karayno fattaquu llaha ma stadactu ilaahay ka cabsada ugu cibaadaysta inta karaysaan markuu cibaadada soomka ilaahay inagu waajibiyey waxa uu leeya yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay dad yow fudayd buu idinla doonayaa cadaab iyo kadaad idinlama doonayo laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscaha maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj aayadahaasoo dhan waxay farayaan intaynu karaynun baynu ilaahay ugu cibaadaysanayna idaa daaqa اlamru itasac waida tasaca daaq qawaacidda wey shareecadeenna wey arrinku marka uu qofka cidhiidhi ku noqdo ee wax ku adkaadaan waa loo dabciyaa soomkii waad kari kari weyday soo ma aha haa iska cun soo qalle qallihiina waad kari kari weyday haa raashin bixi raashinkiina waa waan kari waayey iskaba seexo intii intiiba waa lagaa dhaafay waa rafcu lxaraj iyo culayskii qofkii laga fududaynayo cibaadadeennu waa shayga lagu kasbado shayga keliya lagu kasbado weeye shayga loo yaqaano sacaadat alxayaa nolosha liibaanteeda ama nolosha ifka ha ahaato ama nolosha aakhiro shayga keliya ee qofku uu macaanka nolosha ku dareemi karo iyo dhadhankeeda iyo raaxadeeda waa cibaadadan ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala man camila saalixan min dakarin unha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan ayiba rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee qofka ilaahay u cibaadaysanaya waxaan u ballan qaaday buu ilaahay nolol macaan qofka ka sii jeedsada diinta iyo cibaadadana ilaahay wuxuu u ballan qaaday cidhiidhi duunyaduu doonaya helo madaxtinimaduu doonaya helo cidhiidhi buu ku jiraa waman acrada can dikri faina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa nolol cidhiidhiya inuu gelayaabaa ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala cibaadadu waxay leedahay qayb walaalayaal ay mudan tahay inaynu ogaanno aada ugu baraarugno waa cibaadada loo yaqaano alcibaadatu saamita cibaadada aan hadlaynina iyado aamusan talow maxay tahay taas salafuna saalix dadkeennii wanaagsanaabaa inoo sharxaya intaynaan aayadaha gaadhin abu sulaymaan addaaraani waxa uu leeyahy sheekhaas inii la akhruju min manzili famaa yaqacu basarii calaa shayin ilaa raaytu lilaahi alay ilaa ilaa ra'aytu lilaahi calaya fiihi nicma walaya fiihi waliya fiihi cibra mar kastoon maalintii gurigayga ka baxo oo suuqaa u baxoon socda wixii ishaydu ku dhacdaba ama nicmaan ka arkaa buuhi ama cibra nicma iyo cibra markaan shaygaa arko hadduu waxun yahay waxaa iga muuqanaysaa oo ilaahay iga badbaadiyey dee nicmadu ilaahay siiye garanaya hadduu yahay qof balaayeysan waxaan garanayaa barkhadda ilaahay uu siiye balaayadaas siduu iga caafimaadiyey hadduu yahay wax igu cusuboo cajaa'ib lena cibraan ka qaadanaya wixii aan saa u eegaba waan ka fikirayaa waxaan haystaa buu i dareensiinayaa ama waxa i weydaartee balaayo ah ama awoodda ilaahay baan ka arkayaabuu waa qadiyadda la xidhiidha fikirka xasanulbasri taabicigaa jaliilkaahi wuxuu yidhi tafakuru saacatin khayru min qiyaami leyla qofku inuu ilaahay daraaddii u fikiro waa awoodaha ilaahay caalamkan aynu ku noolahay iyo waxyaabana aayaadku ay sheegi doonaan inuu saacad ka fikiro waxay ka fiican tahay buu hi habeen inuu cibaadaysto salaatuleyl u taagnaado waayo maskaxdiisii buu ilaahay usoo jeedinayay iyo ruuxdiisi mar kale xasanulbasri waxa uu lahaa alfikru alfikru miraatun alfikratu mir'aatun turiika xasanaatika wa sayi'aatik inaad si fiican u fikirto maskaxda aad ka shaqaysiiso wuxuu ilaahay kuu ballan qaaday iyo waxa adduunka jooga iyo waxa aakhiro iyo sanaaxadda diintu leeda intood fadhiistay inaad saa fikirto waa muraayadda ku tusinaysa buuhi wanaaggaaga iyo xumaantaada waayo markaad xisaabtamayso si xisaabtamayso waa inaad cibaadadii saamidka ay la timaadaa oo aad miisaantaa sharka iyo khayrka wixii kaa soo fulay sufyaan ibnu cuyeyne waxa uu leeyahay alfikratu nuurun yadkulu qalbak inaad fikirtood dar ilaahay u fikirtood maskaxda si wanaagsan uga shaqaysiiso waa nuur ilaahay uu geliye qalbiga qofka mu'minka ah qur-aanka inoo sharxaya hadaba cibaadadaa la ydhaha cibaadada aamusan ee ka shaqaysiinta caqli iyo cilmi wuxuu qofkuu leeyahy isagoo isla gooniya inuu si gaara u eego qur aad aada inoogu sharxaya fii majaalaati mutacadida fi lumuuri taaliya arrimahan buu qur-aanku ina baraa inaynu ka fikirno aayaat ullaahi alkowniya qur-aanka haddaad akrida waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay uu ku farayo sida kitaabkan qur-aanka aynu akhriyayno inaynu kitaabka caalamkana u akhrino oo indhaha ka akhrino tabaaraka aladii jacala fi الsamaaءi buruuja wa jacala fiiha siraaja waqamara muniira ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan ilaaha sameeye caalamka xidigaha qoraxda dayaxa inaynu eegnu ilaahay doonaya wa huwa اladii jacala اleyla والnahaara khilfaة liman araada an yadakara aw araada shukuura waa habeenkiiyo maalintii buu ilaahay na tusaya wuxuu leeyahay waxaan idinku sameeyey si aa wixii kolba idin dhaafo cibaadada aad ka kale uga gaadhsiisaan waxa ilaahay una farayaa inaynu fiirino waa cibaadadii saamidka ayada aamusnayde nolosheenna waxyaabaad ka fikiraysa waxaa ka mida siduu ilaahay kuu abuuray iyo cajaa'ibta noloshaadu ay leedahay iyo jidhkaagu wa fii anfusikum afalaa tubsiruun oo naftiinna maxaa weegi weydeen baa ilaha leey naftiinna maxaa uga fikri weydeen sidaa daraaddeed baa cilmiga biolojka la idhaahdo cilmiga ka warrama nolosha bani aadamka qofku aad markuu u raacraaca wuxuu arkayaa qofka bani aadamki inuu yahay waxyaabuhu ilaahay abuuray waxa ugu cajaa'ibsan waxyaabaha ugu cajaa'ibsan inuu ka mid yahay buu arkayaa sidoo kale atafakur fii xaali dunya adduunyada dadku u waasha ee ay u gaaloobeen waxaa la doonayaa intood sidaa u fadhiisato adigoo keligaaya inaad ka fikirto oo aad aragto qur-aanku siduu kuu hagayo ood istintaaj ka samaysa adduunyada halkay ka bilaabanta iyo halkay ku dhammaato iyo waxa ka xaasila iyo waxay tahay iclamuu anama alxayaaةu dunya lacibun walahwun waziina watafaakhurun baynakum watakaaurun fi اlamwaali wاlأwlaad kamahali kayثin acjaba اlkufaara nabaatuhu uma yahiid fataraahu musfara uma yakunu xuطaama wafi اlaakhirati cadaabu shadiidu wamagfiraة min allahi waridwan wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur aayaddaa markaa soo akhrida si cajiiba bay usoo bandhigaysaa marxaladaha ay adduunyadu barta iyo waxa ay ku biyo shubato cibaadadu saamita waxaa ka mid ah alcibaada saamita wuxuu ilaahay inoo soo bandhigayaa inoo sheegayaa inaynu ka fikirno fi lumami saabiqa bal hadda ummadihii hore iyo axwaashooda waxay ku dambaysay sidaa daraaddeed baa qur qayb aad u badan ayaa waxay ka warantaa ummadaha iyo taariikhdooda maxaa loo sheegayaa waa in laga fikiro ood caqliga si wanaagsan uga shaqaysiiso si aad u heli karto badbaadada qodobka hanaad aynu tobnaad aynu ka hadli lahayn waxa weeyaan shay aad iyo aad aynu odhan karno waa inoogu yar yahay inaynu baadi doonnona waa loo baahan yahay oo la xidhiidho cibaadada waa shayga loo yaqaano ladat اlcibaada cibaadada macaankeeda cibaadada macaankeeda inaynu baadi doono oo aynu iska baadi doonnaa aad bay muhiim u tahay sacaadada dhabta ah iyo raaxada dhabta ana waa ta lagu helo marka intaynaan tusaalayaal ka bixinin macaanka cibaadada iyo cidii heshay sababaha lagu helo macaanka cibaadada wax waliba macaan bay leeyihin macaanka cibaadada waxyaabaha lagu helo waxaa ka mida sabab uu kugu noqon karaa mujaahadatu nafs inaad naftaada muquuniso naftu muquunin bay u baahantay iyo inaad ka adagta haddaad nafta ka adkaan weydo cibaadadu dhadhan kuma yeelanayso ilaan naftu cibaadada way diidanta wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin aayaddu waxay soo degtay inaan intaan jihaadkaba la waajibin jihaadna way sheegaysa jihaadka nafta kow ka ah. nafta haddaad ka adkaataad cadowgana ka adkaan karaysa abu yaziid raximahullaahu wuxuu leeyahay suqtu nafsi ila اllaahi wahiya tabki anigu naftayda muddo dheer baan ilaahay xaggiisa kusii wadaan ilaahay ogolaysiinay iyadoo naftaydu ilaahay xaggiisa diidan oo barooranayso i diidan markii dambe ilaahay baan ogolaysiiyey buu hi wahiya tadxak iyadoo imika qoslayso ku faraxsan inay ilaahay qaabisho subxaanahu wa tacaala waxyaabaha macaanka cibaadada inoo kasbaya waxaa ka mid a iyo inaynu dhandhamino alikhaaru min annawaafil inaynu sunnayaasha aada u badino siduu xadiidkii saxiixaa tilmaamaya wamaa yataqarabu cabdii wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba addoonkaygu mar kastuu sunnayaasha aada u badiyo anaa jeclaada baa ilaaha wuli ilaa xubnihiisoo dhan ilaahay qofka u macaanka cibaadada waxaa sabab inoogu noqon kara alta'amul fii siyari الصaalixiin dadka wanaagsan dhaqankooda iyo siiradooda in la eego jacfar ibnu sulaymaan waxa uu leeyaho selafka ka mid ahaa kuntu idaa wajadtu min qalbii qaswata gadowtu fanadartu ilaa wajhi moxamed ibni waasic kaannahu wajhu hukla markaa qalbigayga yaro garan waayo waxaan u tegi jiray ninkii cibaadada caanka ku ahaa ee moxamed ibnu waasic la odhan jiray markaa wejigiisaan saa u fiirin jiray waxaad moodaysay gabadh goblantee wejigiisa oo gabadho hadday goblanto kariimna isma mariso mana dhaashato ee jidhka sidiisay ku daysaa marka jidhkiisu sida uu diif u yeeshay ama sujuudda adaga ka muuqanaysa gabadh goblantayba aad moodaysa cabdillaahi ibnu mubaarak waxa uu leeyahay marka aan eego fudayl ibnu cayaad oo cibaado badnaa xusnigayga iyo dareenkayga ayaa ii kobci jira oo ii kori jiray markaasay wax iska kay bedeli jireen markaasaan adduunyadii aan raacay ka soo jeesan jiray macnaha waa qof marka loo tago ilaahay iyo aakhire ku xusuusinaya qofna markaad la kulanto wuxuu ku xusuusinayaa adduunyada iyo xadaafiirteedii xanaaqna wuu kugu abuuraya qofna ilaahay iyo aakhiru ku xusuusinayaayo dareenkaaga waxba iska bedelaya waxyaabaha lagu helo macaanka cibaadada waxaa kamida mid a ah qira'atu lqur'aani inaad qur-aanka la noolaato oo aad macaansato oo aad dhuuxdaad dhadhamiso oo aanad xawilnaanin marka markaad qur-aanka ilaahay baad la sheekaysanaysaa oad la faqaysaa laakiin waa inaad soo jeedaayo aayadaha macnahooda aada dareemaysaa waxaa ka mida waxyaabaha inoo samaynaya macaanka iimaanka alkhulwatu billaahi walunsu bihi inaad ilaahay intood la gooni noqoto weheshato waa cajiib waaba laga yaabaa qofku inuu idhaahdo oo ilaahay ma mar baan waayaya mae waa macno gaara maalik ibnu kafal waxa uu lahaa isaga oo gurigiisa fadhiya gurigiisu in badan fadhihi jiray markaasaa imaamkaa waxaa lagu yidhi alaa tastawxish miyaanad cidlaysanayn gurigunbaad iska joogtaa cidba lama hadashide waxa uu ku jawaabay awayastawxishu maca allaahi axad oo qofka ilaahay la joogee weheshanayaa ee ilaahay la faqaya ee ilaahay qalbigiisa uu ku wen miyuu cidlaysanayaabuu aniga ilaahay baanu isweheshanaynaa maalik ibnu mukfal buu ahaa abu muxamed waxa uu ahaa gurigiisu isaguna in badan fadhihi jiray marka la weydiiyena wuxuu odhan jiray man lam taqara caynuhu bika falaa falaa qarat caynuhu waman lam yanas bika falaa anis ilaahay ow qofkaanay ishiisu adiga kugu qabowsanin ishiisu waxay ku qabowdabayay helin ciddaan adiga kuu heshanna weligiiba cidlaha cidlaha joogo macnaha waxaa halkaa ka dareemaysaa uun xidhiidhka uu qofku ilaahay la leeyahay markuu aada u adkaado ilaahay baa qalbigiisa ku weynaanaya marka wardigiisaa badanaya muraaqabada iyo aragtida ilaahay uu la leeyahay rabbi qalbigiisa uu ku weynaya baa u badanaysa markaa yastanisu walaa yastawxish ilaahay buu iska weheshanaya mana cidlaysanaya haddii xabsi la geliyo iyo hadduu xanuunsanayo dhakhtar uu ku jiro iyo haddii uu shaqaynayo iyo hadduu guriga joogo waxa weeyaan carabkiisa iyo qalbigiisa ilaahay baa ku weyn daakir buu noqonayaa macnaha wuxuu ka baxayaa marxaladii la odhan jiray inuu qaafil noqdo qof ka dhacsan markaa xuski ilaahay buu aada u badinaya ilaahay buu heshanaya markaa qofba qofku ilaahay uga dhow yahay wehelka allah ku badan qofba qofka ilaahay uu ka fog yahayna cidlada uu cidlaysan yahay baa ku badan sidaa daraaddeed baa casrigan aynu joogno cidlaysigaa dadku ay cidlaysanayaan wuxuu noqday cudur loo yaqaano strust waa nolosha qaybta waa qofkii qulub qulub iyo qaadan waabaa ku dhacaya iyo amakaan markaa siduu cidladaa ugu jiro ayuu dareemayaa waxshad buu dareemaya markaa wata keenaysa qofku inuu isdilo marka dambe waa waxyaabahay gaaladu isla dilaan waxaa ka mid a ah waxyaabaha macaanka cibaadada inoo kasbi kara albucdu can اdunuubi wاlmacaasi inaynu dembiga iska dayno aynu ka fogaano inaad dembiga ka fogaataa macaan bay kuu samaynaysaa iyo cibaadada dareen waxaa ka mid a waxyaabahaas oo kale yaxya bnu mucaad baa waxa uu lahaa fakamaa laa yajidu aljasadu ladata طacaam cinda saqamihi fakadalika alqalbu laa yajidu xalaawata اcibaada maca اdunuub imaamka yaxya bnu mucaad wuxuu leeyahay qofka marka jidhkiisu xanuunsanayo ee cuduruu hayo cunaduu cunaya macaan kama dareemo waa lagu qasbaa bukaanka waxaa la idhaahdaa cun bal isku tahbiib ma iga daaya ma qaadi karayo waan ku huqaacayaa buu leeyahy qofkii bukaanka ahaa maxaa keenay ile markii hore waa kii liqliqaye waxaa keenay wuu bukaa dawadiina wuu diiday cudurkiina wuu diiday haddaba qofka qalbigiisu markuu bukana cibaadadu saasay ula qadhaadheh laakiin haddii aad aragto cibaadadoo macaan oo qofku u macaan qofku aanu ka daalaynin oanu ka diiqadoonaynin qalbigiisa wuu caafimaad qabaa buu le imaamkaasi raximah ullah waa waxyaabaha aynu u baahanay runtii inaynu isku saxno waxyaabaha cibaadada kuu sababi kara inaad dareenkeeda iyo dhadhankeeda hesho waxaa ka mid a ah ataqliil min almubaaxaat inuu qofku yareeyo waxa mubaaxa loo yaqaano macnaha hurdada badan cunada badan hamada raaxada inuu waxyaabaha qofku soo koobo oo aanu isku sii daynin haddaad tida u seexo oo aada u daawo oo aada u dhegayso oo waxay naftu jeceshahayba wad way libdhaysaa oo way fogaanaysaa axmed ibnu xarbin waxa uu lahaa imaamkaasi raximah اllah cabadtu llaha sana famaa wajadtu xalaawata alcibaadati xataa taraktu alaaثata ashyaa ilaahay waxaan caabudaya bu uhi sheekhaasi konton macaanka iimaan cibaadada waxaan helayn markaan saddex shay iska daayey taraktu rida naasi xataa qadartu an atakalama biاlxaq waxaan iska daayay buuhi inaan ku dadaalo dad inaan raali geliyo marka taasi waxaan ku awooday inaan xaqa ku hadli karo haddii aad istilaa hebel baa xanaaqi iyo hebel baad canaan kala kulmi iyo waad eedoobi xaq ku dhawaaqi kari maysid bu kuleeyay dad markaan iska dhaafay ayaan xaq ku dhawaaqo awoodi karaybu wataraktu suxbata alfaasiqiina xataa wajadtu suxbata saalixiin dadka xunxun saaxiibtinimadooda markaan iska daayeyna dadkii wanaagsanaa saaxiibtinimadoodii baa ii suura gashay wataraktu xalaawata dunya xataa wajadtu xalaawata alukhra adduunyada dhadhankeedii iyo dabacararkeedii markaan yareeyeyna waxaan ku guulaystay buu hi dareenkii aakhire helo suwarun min ladat alcibaada qodobkaynu intaasii raacin lahayn waxa weeye inaynu tusaalayaal soo qaadanno iyo daliilo caddaynaya in arrintani aanay khiyaali ahayna wax jiro oo cibaadadu inay dhadhan leedahay iyo macaan ka cunada ka wanaagsan oo ka hurdada ka fiican oo ka xoolaha ka fiican inay leedahay nusuusta daliilka waa baynu isxusaynaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka warramayaa macaanka iimaanka oo waxau ihi alaaثun man kuna fiihi wajada xalaawat aliimaan saddex arrimood qofka helay macaankii iimaanku helay waa saddexda arimoodoo wada maqasheena xadiidku uu kasii warramayo cidduu jeclaanayaba ilaahay daraaddii inuu jeclaado inuu u naco gaalnimada waxaa la idhaahdo sida u nacayo dab lagu rido oo kale xadiidka waad garanaysaa laakiin waxaynu uga jeednaa nebigu wuxuu leeyahay macaan iimaan buu tilmaamaya inuu iimaanku dhandhan leeyahay sidoo kale salaaddii macaan leedahay buu rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam inay salaadu macaani iyo dareen leedahay xubiba ilaya min dunyaakum aiib wsala asalaatu aiib waxaa la ijeclaysiiyey buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adduunyadiinan salaada waxaa la ijeclaysiiyey waxaan la ijeclaysiiye rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam udgoonka iyo dumarka oo dumarkayga xalaasha ana waan jecelahay udgoonkana waan jecelahay wa jucilat quratu cayni fi salaa ishaydu waxay ku qabowsataa oon raaxo ku dareemaa salaada marka aan galo unbaaba nastaaba waa halka innaguna marka salaada la yaro dheereeyo imaamka dadku ay canaantaan oo ay yidhaahdaan waanu daalay dadkii waad ku dheeraysay salaaddii qofkii uu hamaansado mid kale lula daraaddeed la dhici gaadho mid kale caguhu xanuunaan haddii dhowr daqiiqo la taagnaada laakiin halkan hadduu istaago bannaanka saacad buu sheekayn karaya marka macaankii baa qofkan ka maqan si ay cibaadadu ugu dhib yaraato ladatu qiyaami leyl cibaadadan habeenkii aynu la imanaynaa dadkii saalixiintaa dareen gaara bay u samayn jirtay oo aada u wanaagsan ilaa qaarkood ay yidhaahdeen inii la afraxu bileyli xiina yuqbil lima ataladadu bihi wa aktamu lilfajri lishugli binnahaar nin saalixiinta ka wuxuu laha anugu habeenkii waxaan ku jecelahay soo gelidiisaan xiiseeya habeenkii cibaadada aan gudanaya daraaddeed maalintiina marka waagu baryaya abaanan shaqada aan ku kalahayo daraaddeed macnaha shaqada ayaan karaahiyeysanayaa salaadanna waan jecelahay saasaan habeenkii maalintii ay igu kala duwan buu lahaa qur wuxuu leeyahay macaan iyo dhadhan ciddii ilaahay uu furo cuثmaan ibnu cafaan wuxuu leeyahy low dahurat quluubukum maa shabicat min kalaam illaah ardadiow haddii qalbigiin uu nadiif noqon lahaa kalaamka ilaahay kama dhargeen kalaam ka caajisa haddaad aragto qalbi ama qof ka caajisa haddaad aragta kalaamka ilaahay oo akrii kari waaya oo markuu in yar wada caajiso iska dhiga qalbigaa xanuunsanaya oo aan fiicnayn buu leeyahy cumaan ibnu cafaan wuxuu ahaa raggii ku qabowsaday qur kariimka ah ee loo daayay akhrintiisa ee muddo kooban ku dhammayn jiray ilaa tilmaamo maalin iyo habeen inuu ku dhammayn jiray soddonka qur-aankaba ladatlinfaaq waxaa jira sadaqadaad bixinaysa laftigeeda ayaa markaad wadeed la qabsateed la qabsateed nafta ku carbiso ayaa ciilb ciil iyo cidhiiri bay naftu dareentaa ciday ay waxsiisaba hadday weydaba dadkii saalixiinta a wanaagsanaa qaarkood ba xanuunsan jira oo ciil dareemi jira ee cishaday waayaan ciday ay wax siiyaan innaga waxaynu idhahnaa bukaan badan iyo baryo badanba waa laysku nacaa oo mid halkaa markuu ka soo baxo waxayna weydiisanaya horey baynu kasii gashanaa kabaha laakiin dadkii saalixiinta macaani iyo dareen bay ka dareemi jireen markay wax bixinayaan iyo raaxo qofku markuu wax bixiyaa buu nasanaya u nafisayaa waxaad ka akhriyi doontaa saddexda qise caanka ah qisatu abi daxdaax wa abi dalxa wa abi bakr abubakar sidiiq oo xoolihiisii oo dhan wada bixiyey oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam uga jawaabaya maxaad la hadhay abubakarow reerkii maxaad uga timi dee ilaahay iyo rasuulkaay haystaan buu leeyay mafsuud buu ku yahay abidaxdaax isagu gabayaabu gabayaabuu tirinayeyba markuu gurigiisii iyo beertiisii bixiyey ee xaaskiisii uu leeyahay ka soo bax beertaa ilaahay baan amaahiye horay uga soo bax buu leeyahy sidoo kale abidalxa isaguna beertiisii bayruuxa markuu bixiyey siduu ugu faraxsanaa waynu garanaynaa almuhim waa waa ladat اlinfaaq waa waxbixintii oo qofku dhadhan u leeyahay ladatulcilmi baa jira dhallinyaroy iyo qofka mutacalimkee siiba waxbaranaya cibaadooyinka cilmigaa ka mid a ah. anaa cilmiga samaawiga barashadaynu baranayna waa cibaada habeenkii iyo maalintii mar kastood cilmiga akhriyayso mar kastoo dadka u akhriyayso mar kastoo aad faa'idaysanayso cibaadaad ku dhex jirtaa ilaa uu tilmaamay imaamu shaafici raximah ullah inuu qofku salaada badiyo waxaa ka muhiimsan buu ihi daalacashada cilmiga iyo raajacaaddiisa wuxuu ka eegayaa sheekhu dee salaaddii maxaa saxaya salaaddii inay sax noqoto waxa u sabab noqonaya cilmiga markaa salaad badan oo bilaa cilmi de inaanay ansixin baa laga yaaba laakiin cilmigii inuu bartaa waxa weeye dheef isagii uu helayo ummaddana gaadhsiinayo marka cilmiga laftiisaa macaan leh rasuulkaa caddeeyey salى alayhi wasalam wuxuu leeyay man humaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya laba mamani ama oomani ma dhergaan waa qofka adduunyo doonaya iyo qofka cilmiga doonaya qofka adduunyada doonaya wuu ordaaun waaba laga yaaba cunadan kale inuu ilaawaba oo intuu xisaabta ku jir leeya ka gaadhsii shaaha iyo bariiska iyo waxaan inuu ilaawo wuu macaasanaya uu ku hayaa sidoo kale qofku markuu cilmiga jeclaado jeclaado wuu isku ilaawaayo wuu macaansadaa oo wuu ka daba dhacaa ashcaar badan bay leedahay gabayo badan markaynu xadiikaa xadiidkaa soo dhaafno imaam aimada ka midabaa arrintan ka gabeeyo waxa uu lahaa lamaxbaratun tujaalisuni nahaari axabu ilaya min unsi sadiiqi warismatu kaakidin fi lbeyti cindii axabu ilaya min cidli daqiiqi waladmatu caalimin fi lkhadi minii aladu ladaya min shurbi raxiiqi waxa uu leeyahay aniga tawaadaydoo maalintii ag taalla buu tawaadu waa bahashii khadka lagu shuban jire sidaa loo dari jiray aniga tawaadaydaasoo halkaa khadkaasoo ag yaalla ayaa waxaan ka jecelahay min unsi sadiiq saaxiib ii sheekeeya oo maanta qosliya soomaad arag dad majaajileeya oo dadkuna xiiseeyaana yidhaahdaan hebel inoo geeya haynaga qosliyeen aniga kaa wax ka qoslinaya dadka maaweelada u haya waxaan ka jecelahay tawaadayda khadka ay ag taalle aan qalinkuun daraya si aan waxu qoron warismatu kaaqidin fi lbeyti cindi xidhmo waraaqaahoo agtayda taalla waa xidhmadii u diyaarinaya wax ku qoro axabu ilaya min cidli daqiiq ayaa waxaan ka jecelahay jawaan daqiiqo halkan tiirsan dad baa daqiiqda u waashay bu ihi si ay uga sameeyaan malaa daqiiqda aada u qaalihay marka daqiiqdaa qaaligaa aniga waxa igala wanaagsan buu ihi riin waraaqa halkan ii yaallo aan wax ku qora aniga igala qaalisan u fiirso wakidma waladmatu caalimin fi lkhadi mini aladu ladaya min shurbi raxiiq nin caalimahoo dhabankaa iga dhirbaax masalada marka aan garan waayo taa waaa taasaa waxa aan ka jecelahay sharaab kasta oo macaan oo lacab sharaab iyo screen iyo bahalkii kale la odhan jiray waxyaabi juusiskii la cabaye wanaagsanaa ee macaanaa in laygu casuumo waxaan ka jecelahay nin caalimaho markaan masalo garan waayo dhabankaa igu dhuftay idinkuna haddii la idan canaantaa carartaan soo maaha bal casharkii maxaad usoo diyaarin weyda dib ba usoo noqon maayo anna waxaan abaal ku qabaabinu in dhabankaa laygu dhufto laakiin waxa laygu canaananaya laygu carbinaya ay noqoto diin lai kordhinayo markaa waxaa ilaa heerkaa inuu dhirbaaxo xamilo iyo dulligeeda xamilo maxaa keenay macaanka uu cilmi uhayo waxyaaba waxaa jira kucalaf seejiye macaanka cibaadada macsiyada ka mida waxaa ka mida karatu mukhaaladati الnaas dadka inaad ku dhex jirto oo marnaba aad diidda inaad keligaa istaagto horumar ka samayn maysid cilmigiiyo cibaadada haddaad dadkun la noolaato maqaaxida un fadhido mafrishka un fadhido dad un la hasawdo dad la arag yaaba dhib la aragba ayay tihi baa laideero dad la arag yaaba dhib la arag iminka haddaad halkan ka baxdaad koox la fadhiisato xantii iyo boolatiigii iyo balaayadii iyo businesskii bay kugu soo hurgufayaan marka intaad khayr samaysaa wuu yaraanaya marka qofka doonaya inta badan inuu cibaadada dhadhamiyo waa inuu ilaahay la faqaa subxaana wa tacaala marar badanna gurigiisa badsadaa marar badan maktabadiisa marar badan masaajidkiisa waxyaabaha dhadhanka cibaadada inaga lumiya waxaa kamida mida taxawul اcibaadaati ilaa caadaat cibaadadii oo caada isu rogto cibaadadii markay dhadhan weydo nooc caada unbay iska noqonaysa noloshan wareegayse rotiniguu qofku ku jiro mar inuu guriga tago marna xafiiska tago marna bakhaarka tago marna masaajidka tago liiskaa la tegayo lagu dhex wareegayo ayuunbay iska noqonaysa ee uu gaabka un ku buuxinayo qofku waa cibaado caado u markay dhadhan weydo inkastoo dee gashigii iyo dayntii ay ka dhacayaan cibaadada waxyaabaha dhadhan tiri kara waxaa ka mida nifaaq qofka istusnimo iyo ismaqashini qalbigiisa ay gasho khalaas cibaadada wuu ka caajisaya sidaa qur-aankaba ilaahay uu ku eedeeyey subxaana wa tacaala nimanka munaafiqiinta ah waxaa lagu eedeeyey waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaa laa yuraa'uuna markay salaada u kacaan iyagoo caajisa bay kacayaanoo dadku marka uu arkayuunbay dhaqaaqaan haddii cid arkaysa aanay jirinna hurdaday iska cuurtaa hurdadaasay iska camiranaya marka waa inaynu ka ilaalinaa maala carruurteenna dumarkeenna ehelkeenna asxaabteenna markaynu tababarayno ee aynu tilmaamayno cibaadadu waa inaana mid caadana u egaanin mid nifaaq ku jirana u egaanin iyo carruurtaada iyo saaxiibadaada iyo dadkaad ka mas-uultahay haddii markaad joogtana ay tukadaan ama marka aad toosisa ay tukadaan marka kalena ay iska daayaan maxaa la odhan karaa de cibaadadii ka dhab maaha cibaado dhadhan u samayn mayso waa inaynu kari karnaa inaynu cibaadadii qofka u macaanayno oo aynu ku qancino oo waxaan inuu dantiisa yahay oo adiga dantaada aanu ahayn waa inaynu u sheegnaa oo tidhaahdaa ilmaha yar ilaahay baa ku jeclaanaya naarna waad ka badbaadaysaa jannana waad ku helaysaa cilmigaa laguu furaya qalbigaa kuu hagaagaya aakhire iyo adduunyadaba waxaaya waxaaya waxaasaad helaysaa hadda ilaahay baa ku arkaya waa sida tilmaamuhu siinaya luqmaan alxakiim inankiisii yaraa yaa bunaya inahaa in taku mihqaala xabati min khardalin fatakun fii sakrati aw fi الsamaawaati aw fi اlardi yaأti biha allah ina allaha latiifu khabiir macnaha qalbigiisuu ku beerayaa weynaanta ilaahay subxaana wa tacaala markaa way iska dhacdaa dadka maatida iyo dadkaynu mas-uulka kanay markaad joogto way camirayn salaatuleilkay tegayaana qur-aankay akriya casharkay akriya marka kalena khalaas dadkuba dadkii ma aha marka nooc nifaaqi waa inaanu soo gelin meesha cibaadadu walaalayaal waxay leedahay waa nuqdada koob iyo tobnaade ahar bay leedahay iyo raad raadkaasi wuxuu calaamad u yahay cibaadada in la aqbalay waa waxyaabaha aynu ku jeegaraynayno aynu ku eegayna cibaadadeena ilaahay baa raadkaa ka warramo wuxu uhi waaqim الsalaa ina الsalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaada oog salaadu dadka xumaanta iyo ceebta iyo foolxumada ay u diidaa marka hadday salaadaadu kuu diiddo foolxumada oo noloshaadu ay isku mid noqoto markaad banaanka joogto iyo markaad masjidka joogto xumaanta xumaan ay kuu tahay salaad miyir qabto la aqbalay wey saasaa wagti haddii laakiin laba kalaraad la yeelato laba midab ama laba qof aad noqoto qof masaajidka iyo qof banaanka nooc kale ah oo markana khushuucsan markaana nooc kale ah oo de wax caayayo wax kharibayo macaasida xalaashanaya salaaddii lama aqbalin sidoo kale rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu inoo sheegay cibaadadu marka la aqbalo calaamadaheeda waxaa ka mid a ah barako barako kuu muuqato la arkayaba oo dadka cibaadaysta waxay dheer yihiin barakadaa dalkoodi iyo dadkuba barako dheeraada buu leeyahy wuxuu rasuulku xusay sala allahu alayhi wasalam nin baa wakti waktiyada ka meel iska soconaya buui xadiidku saxiixu muslim buu ku jiraa abi hurayraa wariyey ninkaasi isagoo soconayuunbaa daruur dushiisa ayuunbaa laga hadlay daruurtaasi waxay leedahay beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi sidaasuu eegoo daruurtii siduu eegayey meel agtiisaabay ku hoortay wixii biyahay o dhan halkaasay ku afrogtay halkiibuu ku cararayoo wuu tegayoo meeshii hogoshaas iyo heegadaasi ay ku hoortay ayaa wuxuu arkay nin majarafad la dhex taaganoo iliiladihii biyuhu ay marayeen ka soo duwaya oo beer ku duwaya meel yaroo kooban unbaabay daruurtii ku habsatay oy ku hoorto iliiladihii biyuhuna beer xaggeed bay u qaadeen biyihii ninkiibuu waraystay oo wuxuu ihi hebelow magacaa ninyow magacaa buuhi maxaad ii magacaygu hebel baa la idhaa buui maxaad ii weydiisay buuhi magacayga waxaan kuu weydiiyey bu daruurtan baa magacaagaa laga sheegaya aniga waan ku arkayaa biyiina waa laguu soo duway beertaadii bay ku kooban yihin maxaad qabataa dee niya wax kala garan maayo waxaan qabtaa buuhi waxaan sameeyaa waxa ka soo baxa beertuban saddex meelood ka dhiga meel anaa cuna meelna beertaan ku celiyaa meelna sadaqaan u bixiyaa marka maxaa ka muuqday roob aanay dadkaleba helinba ayuunbaa qoladan helay ninkan helay markaa meesha had iyo jeer biyaheeda iyo baadkeeda dadku ay u siman yihiin ee aan seero xidhan laga dhigin een xoolaha lagu laynin een dadka lagu laynin roobkuu ku badanaya had iyo jeer waa raadka sadaqada sadaqadooda in la aqbalay barako yeelatay bay tilmaamaysa ilaahay baa wuxu uhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum waa sadaqadii oo laga helaya deganaansho iyo barako laga helaya qur-aanka uu tilmaamaya raadka sadaqada waxaa ka mida ah inay xumaanta kuu diido dadkuna kaa nabadgalaan xadiid saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo tilmaamo looga warramay laba dumar ah waxaa la heblaayo habeenkii o dhan way ibaadanays cibaadaysanaysaa way taaganta waa qof cibaado badan oo khayr badan laakiin dee jaarkay dhibtaa waa dumarkan intay gambarhka soo fuulaan dumarka kale u kala tiriya aan ee dhimbiilaha daadinayan cidibo ka nabadgelin taasi ahlunaar weeye buu nebigu ui alayhi salaatu wasalaam hiblaayaa loo sheego waxa la cibaado yar faralkun bay ku mitidaa laakiin dadkao dham uu ka nabadgalo waa qof jaarka u wanaagsan waa ahlu janna buu rasuulku sala allahu marka cibaadadii raadkeedii buu sharxayaa inay qofkii ka muuqato markaasay manfac yeelatay soomkanaynu soomanahay nebiguu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam in raadkiisii laynaga helo aqbalka muujinayo waxau yihi man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka aan iska daynin hadalka xun iyo isticmaalkiisa ilaahay soomkiisa muraadkama leh hadduu cunadii iyo cabidda iska daayey oo wixii xumaayee kale uu ka soomi waayey ilaahay muraadkama laha buu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam manaa camalkiisii aqbalkiisiibaa meesha ka baxayo fogaanaya xajka ayuu ilaahay ka warramay inuu isagana raad wanaagsan laga helo qofka xaj mamru mabruurahoo lagu samafalay wuxuu noqonaya markuu xumaanta daayo qof alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj qofku kol hadduu xaaji yahay waa inuu xurmo yeeshaa waa inuu adaab yeeshaa waa inuu iska daayaa waxaa laga xaaraantinimeeye qowl iyo ficilba leh ugu dambayntii waxaynu kusoo gebagabaynaynaa cinwaankii muxaadarada oo ahaa amaraat lcibaada cibaadada midhaha laga goosto iyo waxyaabaha laga macaasho way fara badan yihiin sideedan qodob baan ku soo koobi ka u horeeyaa waxa weeye marka aad cibaadaysato ciddii ugu mudnayd in xaqeeda la siiyaad siiso ilaahayah xuquuqdii lagaa sugaya oo dhan kii u muhiimsanaa oo xaqii ilaahay abaad xaqiijisay xuquuqda kalena waanu kaa sugaynaa inaad noo hirgeliso laakiin qofka xaqii ilaahay dayacay cidina yay waxba ka sugin cid walba uu jeedhaya faaidooyinka iyo midhaha cibaadadan laga goosto waxaa ka mid inaha innahaa sabiilu xuriyati min albaail waa dariiqada baailka aad kaga xoroobayso haddaad doonayso inaad xor noqoto ilaahay keligii caabud haddaad doonayso inaad addoommaha addoonu noqotona u baad cibaadadiisa diideysa ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin ilaahay baa ballan qaado ibliis buu la hadlo wuxuu yihi in kastood ballan qaaddo ibliisow inaad dadka luminayso adoomahayga aniga ii cibaadaysta awood kuma lihid buu shaydaanka iyo ibliisku waa ay aygana had iyo jeer cidda rabbaysay ee aftaqaana ee gacanta ku haysa ayuunbaa ka joojin karta cidduu ku cararo cid kale ma joojiso haddii iminka ay ordayo oo ka kale halkaa ka soo boodo ninkii lahaa ee xadhigga u hayay caliyow caliyow ka joog buu odhanaya iska kaa daynaya cid kale oo furdaamin karta oo joojin karta ilaa boqonta ku gooyo ma marka waa l waa kelbi ay ilaahay u abuuray weeye waxaa la idhahda ibliiska iyo shaydaanka haddaad ilaahay ka magan gasho isagun baa kaa joojin karaa haddaad ilaahay weydaarato seegtana boqol walba wuu kugoynaya si aynu aragnay dadka siduu ukharaabiyey cibaadada midhaha aynu ka goosanayno waxaa ka mid a waa min asbaabi nasri guusha iyo gobonnimada aynu ku helayna waa labaday maanta u baahan yihin muslimku inay guul helaan oo gobonnimo iyo sharaf helaan oo cisi ku noolaadaan waxaa lagu helaa cibaadada alle subxaana wa tacaala noocyadeeda kala duwan oo la xaqiijiyo haddii laakiin ilaahay dadku ay caabudi waayaan ay ka sii jeedsadaan cabsida ilaahay cid kalu gelinaya cid kale ka cabsanaya hadday isagii ka cabsan waayaan cid kale ka cabsan doonaa aladiina makanaahum fi lardi aqaamuu salaata waaatawu zakaa waamaruu bilmacruufi wanahaw can lmunkari walilaahi caaqibat lumuur awood baan siinayaa buu ilaahay cidda isaga ka amar qaadanaysa waxyaabahaynu ka macaashayno waxaa ka mida ah sharaf baynu ku helaynaa ilaahay agtiisa idaafa tashriifiya fi اlaaya fabashir cibaad aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah cidda ilaahay hadalkiisa dhegaysanaysa ee wanaaggiisa raacaysa ku dhaqmaysa ilaahay isaga isu idaafeeye wuxuu uhi addoommahayga u bushaaree addoommahaasi waa addoommo dhaba oo aniga iga amar qaadanaya walaalayaal waxaynu ku baadi doonaynaa wixii qaaliga ahaaye jannadii jannadii ilaahay halkani janno ma leh halkan waa lagu daalaayo waa lagu hawshoodaa waa lagu xiiqaa waa xabsi weyn oo ilaahay uu geliya addoommaha intay halkan joogaan siduu nebi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam addunyaa sijnu lmu'min qofka mu'minka ah xabsigiisu waaba adduunyadanba marka xabsigan weyn laguma raaxayste raaxadii way dambaysa halkani waa halkii rafaadkae laga sahay qaadanayay marka jannada waxaynu ku helaynaa oo miftaaxeedu uu noqonayaa iyo kaarhka lagu gelaya casuumaddu waa cibaadadan in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kaanat lahum jannaat lfirdowsi nuzula dadka iimaanna leh camal saalixana leh waa cibaadadii waxa aan ku sooriyeynayaa buu ilahay jannada firdows la idhaahde qaaliga ah, ayaan ku sooriyeynaya cibaadada faa'iidooyinkeeda waxaa ka mida ah inaha ruux ruuxda inagu jirta raashinkeeda wey ruuxdaadu way dhimanaysa way baktiyeysaa way baaliyoobaysaa hadday cibaado weydo soomka iyo salaada iyo sadaqada iyo dikriga iyo qur'aanka iyo istikfaarta iyo cilmiga iyo wanaagga la fariyo xumaanto la diido waa raashinka ruuxda waa dharka ruuxda asture ceebta ka astura markaa qofka had iyo jeer cibaadada ka qaawani wuu gaajaysay ruuxdiisu way dhimatay waa kaa qur-aanku ku tilmaamay inuu yahay wax dhintay ilaahay baa wuxuu leeya watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa walibaasu taqwa daalika khayr waxaa alla uu tilmaamaya alla kacabsigii inuu yahay inuu yahay sahay sahayaa qaata dee qof safara oo raashin u baahan marka alla kacabsina waa la sheegay inuu sahay yahayna waa la sheegay sahay wuxuu u yahay ruuxda qofka marka nolosha dhabta ahi waxay ku jirtaa cibaadada ayay ku jirtaa cibaadadu waa ibtilaaun yuhadib linsaan imtixaan wey ilaahay uuna marinayo laakiin imtixaan addoonka lagu cadaabayo maha dee waa imtixaan addoonka lagu maydhayo oo lagu safaynayo oo lagu salabaynayo lagu suubinayo ilaahay baa wuxuu tilmaamay addoomuhu markan ay inay tartan bay ku jiraan tartan tartankaasoo la eegaya ka u camal wanaagsan aladii khalaqa almowta wاlxayaaةa liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaan geeridiiyo noloshaba u awuroon ifkan idiin keenay liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaan eegayaa kiina camal wanaagsan marka camalkaaga fiican baa la eegayaa cibaadadana waa lagugu nadiifinayaa qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxa liibaanoo guul iyo horumar helay buu ilahay yihi qofka naftiisa safeeye maydhay ee nadiif ka dhigay maxaynu nidhaahnaa mashaambo baynu qaadanaa saabuun baynu qaadanaa biyaynu isku maydhnaa miya maya nadaafadan la sheegaya waa ta ruuxda waa ka nebigu xuseeye calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu shan jeer ku maydhanayo maalintii iyo habeenkii wabi aqalka hortiisa maraya miya wasakru ku hadhaysa maya sidaasoo kaleu ka dhigan yahay qofka maalintii iyo habeenkii shan jeer salaada u weysaysanaya shan jeer buu istijoonayaa u weysaysanaya nadiifinaya mar kastoo jidhka nadiifisana ka baxaya ruuxdana wasakda ka baxaysa jidhka haddii aad imika dhuxul faraha ku leedaho sida aad u maydho madowguu daadanaya madow aynaan arkayn baa ka daadanaya cidiyaha oo ka baxaya sida xadiidka صaxiixa uu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaaةu wasalaam marka waa ibtilaaءu yuhadibu اlinsaan imtixaanna wayte waana laynagu nadiifinaya oo laynagu hufaya laynagu haadinaya ugu dambayntii cibaadadu waxa weeyaan xaqu اllahi calى اlcabid waa xaqa keliyahe ilaahay u addoomaha ku leeyay siduu mucaadba nebigu u sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam markaa xuquuqda xaqa u horeeyaa la hirgelinaya xaqa waalidku ka horeeya xaqa ummaddu ka horeeya xaqa ooridu ka horeeya xaqa ubadku ka horeeya caasi tahay haddii aad xuquuqdii kale oo dhan hirgeliso oo xaqii ilaahay aad ka tagto dadka qaar baa marka la yidhaha war maxaad u tukan weyday wuxuu leeyahy bariiskiibaanu bariiskii ciyaalkaanu la il daran waktigaanu tukan lahayn iyo waktigaan waxasalin lahaaba soo annagaan xamaalayno sheekh maxaanu qabanaa beriiskii ciyaalkaa nagu adag beriiska ciyaalka kuma nabadgelaysa haddaad ilaahay caabudi weyda subxaana wa tacaala shaqo kastood hayso ta ilaahay baa ka horeynaysa gaalna kaama riixi karo saaxiibna kaama riixi karo oorina kaama riixi karto haddii ay cid kale kaa riixday xaqa ilaahay iyo cibaadadiisa anta mubtala waad ibtilaysanta waad fitnaysanta waad fashilanta ilaahay baa wuxuu leeyay inamaa amwaalukum wainamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatu wallahu cindahu ajru cadiim ya ayuha aladiina aamanuu ina min azwaajikum waawlaadikum waawlaadikum caduwa lakum faxdaruuhum ubadkiina iyo ooryihiinu cadow bay iska ilaaliya waaba dadkii gacalka ahaa ee kugu dhawaabu ilaahay cadow ku sheegay goormay cadow noqdaan waxay cadow noqonayaan markaad cibaadada ilaahay uga tagta iyaga daraaddood ehelkaaga iyo asxaabtaada iyo ubadkaaga iyo ooridaada iyo waalidkaaga adigoo xanaanaynaya adigoo korinaya adigoo u dadaalaya haddaad cibaadada ilaahay ka tagto cadow bay ku yihin qur-aan kaa kugu darani waa ka cadaab ku bandhiga ee cadaab sabab kugu noqda marka sideeddaa qodob baynu si deg dega ugu soo ururin karnaa min amaraati alcibaada in badan oo kale way leedahay laakiin waktigoo cidhiiriya daraaddeed intaasaynu kusoo koobnay ilaa labiiyo tobankaa qodob baynu si guud marah iyo aqaafadii aqoon caama kusoo gudbina cibaadada ilaahayna waxaan ka baryayaa cibaadadeenna tii la aqbalay inuu ilaahay ka dhigo wahada maa aquuluhu waastaqfir اllah asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب